يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي مقرون بهذا markaad hubsato kadib in kufaaru quraysh ama mushrikii alcarab ay ictiraafsanaayeen oy ogolaayeen towxiid rububiya walam yudkhilhum fi towxiid aladii dacaahum ilayhi rasuulu اllahi salى اllahu aleyh wasalam ictiraafka ay ictiraafeen ama rumaysnaayeen towxiid rububiya kumaysan soo gelin towxiidkii nabiga ugu yeedhay ee ahaa towxiid اlcibaada wa carafta ana towxiid aladii jaxaduuhu xaggana aad aqoonsato towxiidka ay diideen huwa towxiid اlcibaada alla keligii hala caabudo inay tahay oysan ahayn allah ha la aqoonsado waa laba kala baab ilaahay keliga ha la caabudo iyo ilaahay ha la aqoonsado waa laba kala baab alladii yusamiihi lmushrikuuna tawxiidka ay ku magacaabayaan mushrikiintu fii zamaanina xilliga naga jooga alictiqaad bay u yaqaanaan buu sheekhu yidhi towxiid alcibaada towxiidkii loo yaqaan waxay u bixiyeen towxiid alictiqaad lafdigaa marka sheekhu a ictiqaad uu yidhi waa isku khilaafeen wadaaduhu wuxuu oga jeedo sida uu maraya sheekh maxamed ibraahim mufti daari sacuudiyati saabiqan qabla sheekh ibn baas baana saxan oo in la yidhahdo ama tawxiid aluluhiya waxay mushrikiimushrikiin zamaani asheekh maxamed abdiwahaab u bixiyeen alictiqaad oo in makhluuqaadka qaybo ka mid a ah, iyo awliyada iyo sulaxada iyo ee sidiyaalka la ictiqaadiyo oo nacfi iyo durba ayaga laga malaysto sida rabbi subxaanahu wa tacaala nacfi iyo dur dhib iyo dheefa asaga looga sughayay baa dadka qaarkii lagu tuhmayaa hawsha ayada ah idan awliyadaa laga warsughayaa ayagaa la micin badhayaa ayagaa loo cararhayaa ayagaa loo qayliyanhayaa idan taasaa fiican in lagu fasiro siduu sheekhu maray ah ama ibnu cuthaymiin iyo bacd ashaarixiin alaakhariin ayagu waxay mareen inay dhahaan ictiqaad waxaa looga jeedaa towxiid alcibaada waxay u bedeleen towxiid اlictiqaad oo towxiid rububiya u bedeleen taana macnahaasna macno saxan ma aha macnaha uu wadaadkaa maray baa saxan ayb kamaa kaanuu say u ahaayeen kufaaru quraysh iyo mushrikiin alcarab yadcuuna allaha alla mid kuwa barya ama u yeedha ama caabuda subxaanahu alla nasahnaaye leylan wa nahaaran habeen iyo maalinba rab waa caabudi jireen idan maxalu niqaashku maxalu nisaac bayna mushrikiy alcarab ama wa jamiica almushrikiin waarusul waa in la taxdiidiyo dadku waxbaa qabash iskaga dhacay khilaafka u dhexeeya rususha iyo mushrikiintu ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa ma aha kownuhu uu yahay khaaliqa asamaawaati waاlardi wamaa baynahunana ma aha kownuhu uu yahay raasiqu lmakhluuqaatna ma aha inuu dhib iyo dheef asaguu leeyahay midna ma aha in raxmadda iyo roobka iyo irsaaqadaba asagu keena ma aha yacni masalad alkhaaliqiya wاlraasiqiya wاltadbiir wاlmulk rusul iyo mushrikiin iskuma hayaan oo kufaaru quraysh taa waa ogaayeen waana aaminsanaayeen waxaan kaloon maxalunisaac ahayn ilaahay inuu cibaado muto kufaaru quraysh waa ogaayeen waana rumaysnaayeen iska ilaali hawsha iyada ilaahay inuu ilaah yahay macbuud ilan ilaahu waa ismu jinsi ilaahu waa jinsi ay soo gudagelahayaan ilaahyo baatila iyo ilaah xaq ah lianna ilaah waa min alaha ya lahu ilaahan wa ilaahatan ilaahatan bimacnaa cibaado wey alha waa caabuday yalahu ilaahatan ay cibaadatan cabada yacbudu cibaadatan bay la mid tahay wakulu man wakulu man cabada shay-an faqad itakhadahu ilaahan qaamuuslmuxiidka wadaadka ashcariga ahaa ee xaafid bn xajar sheekhiisaha fayrus abadi saaxib alqaamuus fiiri qaamuuskiisa sidaasuu odhanhaya idan marka ilaahyi xaqna qayb xaqoo dhabana waa leeyihiin oo allah subxaana wa tacala keligii ah qayb baadilon sal lahayna waa leeyihiinoo waاttakhaduu min duunihi aalihatan cafwan waاttakhaduu min duuni اllahi aalihatan liyakunuu lahum ciza aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun idan marka aaliha lagu magacaabay laakin waa ilaahyaal baail ah waxba ka jirin oo inagu aynu samaysannay haddaynu binaadani basharnahay maxaluniqaashku marka ma aha bayna arusul wa bayna almushrikiin ilaahay jiritaankiis inuu koonka abuuray asagu maamulo xaggiisu ay taladu ka go'do taas layskuma hayo waxaan kaloo laysku hayn bayna arusul walmushrikiin aan khilaaf ka taagnayn ilaahay subxaanahu wa tacaala in la caabudo inay waajib tahay oo rabbi cibaado muto kufaaru quraysh ma diidano hadde xaggee dagaal ka socda xabaddu waxay ka socotaa ilaahay keligii caabuda cibaadada rabbi uu muta gooni yeela mutaxa keligii baa iska leh inta kalena malaha la laisku haya so in la soo degaa maaha waa inaad hoos soo degto tawxiid rubiya niqaash kuma jiro walaa rabbi inuu macbuud yahay oo ilaah la caabudo yahay cibaadana mutaxaqna u leeyahayna muran kuma jiro cinda mushrikiin alcarab xaggee muranku galay muranku wuxuu galay oo rusul isku hayaan mushrikii alcarab wagayrihim isku hayaan ilaahay keligiibaa cibaado muta iyo maya rabbina waa mutaa kuwana ha ka reebin nabi maxamedow alla waa mutaa garwey waa runta laakiin kuwana yararka raaci idan maxal nuqaashku waa intaas ajcala alaalihata ilaahan waaxidan wey alla inuu cibaadada muto oo xaq u leeyahay may diidano kufaar quraysh laa waaxida minhu ma diidano caamo marka soomaaliyeed iyo murji'a soomaaliyiin iyo ashaaciro iyo mutasawifa albaatila waxaaso dhan khalad waxay u qaateenba mushrikiin alcarab waxay ahayen baa la fahansanaynba markaad soo degto maxal luqaash marka waxaa weye nabi maxamed wuxuu leey ilahay keligii hala caabudo inta kalena waa baatil kufaaro qurayshna waxay nabi maxamed waan ognahay ilahay inu cibaada mutee kuwan laftirkooda ma sii tabar badna laakiin geedka dheer geed gaaban baa loo loo sii maraa awrkaan ku kacsanayna idan masaladu waxay noqotay khilaafku masalatu الtawxiid masalat ifraad اllahi biاlcibaada iyo masalatu الtashriik fi اlcibaada ilaahay cibaadadiisa in wax lala wadaajiyo oo hawsha shuraaka laga dhigo sida balra ka dhexeeyo loo kana loona kala badan yahay nina xoogu haaf uu leey nin xoogu in yar buu ku wataa hawshun baa kala badan bayna lakin shuraaka ilahay addoomihiisu kuwa anagu raacin nabiguna wuxuu taagan yahay mee gaalaad tihiin ilaa aad ilaahay xaqiisa keligii mutaxdaan tawxiidku muxuu ahaa ifraad اllahi subxaanahu wa tacaala bima yakhtasu bihi min min afcaalin wa asmaa'in wa sifaatin wa cibaada markaasaa tirahda jamiica tawxiidaad o dhan baa kusoo galay ifraad اllahi bima yakhtasu bihi min afcaal tawxiid اrububiya wey wa asmaa'in wa sifaat tawxiid alasma wasifaat wey wa cibaadatin tawxiid اluluhiya walcibaada wey marka horta waa in hoos loo soo dego o las ogaado wax laisku hayo tiibuu sheekhu rabaa inuu kaa baabi'iyo maadaama aad indhaha taagayso kamaa kaanuu siday u ahaayeen kufaaru quraysh iyo mushrikiin alcarab yadcuuna allaha subxaanahu wa tacaala leylan wa nahaaran uma intaa kadib iyagoo rabbi caabudi jiray waynu soo caddaynay adilo fara badan fi saxiix albukhaari wa muslim wa hayrihimaa in kufaaru quraysh iyo mushrikii alcarab nadar ay geli jireen ay salaadi jireen qur-aankuna caddeeyey soomi jireen xajiyi jireen ictikaafi jireen ay dad xorayn jireen sadaqaad la bixi jireen qabla muxamadi sal alla alay slam uma intaa kadib minhum min alcarab waxaa ka mid ahaa manduul baa ka mid ahaa yadcul malaa'ikata malaa'igta baryo tuuga ama caabuda muxuu u baryey liajli salaaxihim wanaagooda dartii iyo wa qurbihim u dhowaashahooda min allaahi subxaanahu wa tacala u dhow yihiin buu u baryahaya malaa'igtuu barya oo ku tawasuli sidaa ugu tawasuli jira waa garanaysaan ayb <clears throat> liyashfacuu say ugu ergeeyaan ninka caabidka ah baa loo ergeyn liyashfacuu malaaigtu say u ergeyaan lahu lilcaabidi min allahi u ergeyaan wey subxaanahu wa tacaala aw amase yadcuu wuxuu baryahayaa oo uu tuugahayaa rajulan saalixan nin wanaagsan malaa'igba maysan baryayninee barkood waxay bari jireen rag bay caabudi jireen mila allaat allaat waa nin magacii wanaagsan oo carbeedoo la yaqaan oo xujaajta iyo sawiqa baalka loo yaqaano sama taqaanaan eh, maxay ahayd basada la odhan jiray basaa la yidhahdaa ama waa boraj wax maaha qamadida intii la saloolo iyo haddana la shiidaa intii la saloolo marka hore iyadoo daanga aana daangaad garanaysaan intii daanga laga dhigo ama baabaca laga dhigo iyo haddana la shiidahaya idan sidaa iyado u shiidan baad ka cuno waa bisishahay wax bisil waay lama lasoo lasoo lasoo marka iyadoo budadaas ah wuxuu ugu dari jiray sonkor macaan iyo subag iyo caano intuu iskugu daro habeeyuhu siin jiray xujaajta kaana eh, yalutu sawiiqa ninkan marka nin dayqsi ah oo xujaajta xurmeeyo oo khayr badan bu ah marka si loo waday waa la caabuday idan allaat halkaas weeye wadaad waxay min allahi baa laga keenay oo taxriif asmada rabbi la geliyo wey si kastaba noqotay ninkaasu tasha ku jeeda ayb <clears throat> markuu dhintay baa qabrigiisii lagu diiqay oo la caleemo saaray oo lagu dawaafay sida inagu biyooloy u fadhinay iyo sheekh cali barakaale iyo aan u fadhinay muxuu ahay iyo sheekh abaadir iyo ukaasa aw amase wuxuu baryahayaa nebiyan buu baryay mila ciisa calayhi الsalaatu wasalaam tan sheekh wuxuu uga jeedaa cibaadaadkii iyo meelahay kala saaraayeen mushrikiin alcarab ma midaysnayn way kala du qayb waxay tuugi jireenoo beryi jireen ambiyada qaybo ka mid mida qaybi waxay daba taagnayd rijaal saalixiin kallaat qaybi waxay daba taagnayd malaa'igta idan waxay ahaayeen marka macbuudaad iyo ilaahyo kala duwan bay kala lahaayeen laakin yajmacuhum wa yashmaluhum ashirku wa cadamu tawxiid kulligood maxaa ka dhexeeya ka malaa'igta daba istaagay ka nebiy ullahi ciisa daba istaagay kii wadaad kale ku habsado oo laata ah iyo ninkii dhagax meel saartay kii alaan khayriya abooday daba istaagay kii eela ka dabagalay kii faraq jeexday isku soo ururi kulligood waxay ku kulmeen calaa baatilin oo ah shirki iyo cadamu tawxiid idan inay soomaaliya qaybna noqoto reeheblaayo qaybna ay meel kale u jabaan oo duruq kala duwan la noqdo ama rufaaciyo noqo ama uweysiyo noqo ama axmediyo noqo ama nawowiye noqo ama qaadiriye noqo ama zayliciye noqo ama saalixi soo ururi idan intaasoo duruq oo kala duwan hadday baadil ku kulmeen baadil baa kulmiyo ay wadaagaan qaasimka mushtariga ee ka dhexeeya dhufsanayaraha ka dhexeeya waxaa weeye ashirku baa ka dhexeeya wa hadday khaldanayan hadday saxanayan hadee waaba ahlu khayra ladaba istaago wa carafta aad weliba aqoonsata buri sheekhu ana rasuula allahi sal lla alay wasalam qaatalahum nabigu kufaarulcarab wuxuu kula dagaalamay calaa hada shirki shirku lcibaada oo ferseen kaa hoos bixi nabigu kulama dagaalamin kufaaru quraysh ama mushrikii alcarab qaatibatan inay rabbi aqoonsan waayeen kulamuusan dagaalamin inay yahaan rabbi cibaadama muto ee wuxuu kula dagaalamay cibaadada rabbi mutay inay wax ku ladheen soo warkii in la kala helo ma aha wa nabigu wuxuu ugu yeedhay ilaa ikhlaasi alcibaadati waxdahu ikhlaas alcibaada cibaada in loo baraxtiro lilaahi ilaahay dar ilaahay ilahay xaggiisa waxdahu keliga xaalo u yahay ikhlaasu alcibaada lilah w haadihi almusiiba mushkilad halkaas wey boogtu meeshay ka bogsan lada halkaas wey ilaa aminkana ka taaganta kama qaala qaala allahu tacaala falaa tadcuu maca allahi axada falaa tadcuu ha baryina ha u yeedhanina ha caabudina lannahu tadcuu fi lqur'aani alkariim bimacnaa tacbuduunay noqotaa bimacnaa ducaau masalay noqotaa bimacnaa ducaau cibaaday noqotaa marka falaa tadcuu ha caabudin dheh ha caabudinina ha baryina ha tuugina ha u yeedhanin oo yaan loo qayshanin markay hawsha xumaato maca allahi ilahay ma ila jirankii axadan ruuxna waa nakira fii siyaaqi nafyi tacumu jamiica almacbuudaat wa jamiica almadcuwaat wax kastoo loo yeedho ama loo qaylyado ama lamiciin bidaa meesha soo galahay ama malaa'ig ha noqoto ama awliya ha noqdeen ama ha noqdeen jamaadad iyo asnaam kala qaad ma laha wa kamaa qaala rabbuka tacaala lahu rabbi ilaahay wuxuu leeyahay oo u sugnaaday dacwat lxaqi baaqa ah. lahu rabbi wuxuu leeyahay oo u sugnaaday dacwat lxaqi eh, eh, baaqa dhabta ah waman axsanu qowla minman dacaa ila allahi bay wadaada ku fasiran inay aayadota sida loo badan yahay lahu dacwat lxaq bimacnaa cibaadat lxaq wey cibaadada dhabta ah iyo baryada dhabta ah iyo u yeedhashada dhabta allah iskale wey subxaana wa tacaala waaladiina kuwa oo macbuudaadkii la caabudhayaa yadcuuna ay caabudahayaan min duunihi alla sokodii laa yastajiibuuna lahum bishay waxay ka yeelhayaan ma jiraan dheg bajalaqadunbaa daali un waxay kuu qabanayaan mama in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum wlow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka milu khabiir waman adalu miman yadcu min duuni illaahi man laa yastajiibu lah idan waxay rabbi sukadii caabudhayaan baa leeyay asnaama ama malaa'iga ama ambiyaa ama sulaxaa laa yastajiibuuna ka ajiibi maayaan ka yeeli maayaan lahum lilmadcuwiina walilcaabidiina bishayin waxay kuu qaban karaan ay kuu qabanay kuu tabin karaan ama ay kaa yeelahay midna maba jiraba tabarta ma hayaan baate falaa tadcu maa allahi ilahan aakhar fatakuna min almucadabiin nabi maxamedow nabigaa loo hanjabhaya khidaabkuna wuxuu ku socdaa ummaddiisa baa lala hadlahayaa ilaahay maciisa ruux kale ha caabudin ha baryin ha u yeedhanin haddaad taa yeesho soo ma aha fatakuuna min almucadibiin fi اlqiyaama idan nabi maxamed isna aayadaasuu wuxuu man maata wa huwa yadcuu min duuni illaahi nidda he dakla annaar war iska cad wey ninkii dhinta asagoo ilaahay gar wax la caabudahaya naartuu ku waarahaya naartuu galahaya hawl culus weeye wa taxaqaqta weliba aada hubsato anna rasuula allahi rasuulka ilaahay qaatalahum inuu la dagaalamay carab muxuu ula dagaalamay ma inay ilaahay aqoonsadaan maya ma inay ogolaadaan rabbi inuu cibaado xaqa leeyahay maya muxuu la dagaalamay ikhlaasulcibaada kula dagaalamay yayse hawshu kaa dhumin xadhigu hadduu kaa furto musiibo wey dabagelisku iyo hadduu kuu baxo ooy baydu kuu godo waa musiiba meesha laysku hayo ikhlaasulcibaada wey ayib wataxaqaqta ana rasuula allahi qaatalahum xoola liyakuuna inuu ahaado adducaau baryadu kulluhu dhammaantii lilaahi alla u ahaato baryoo dhan cibaadadoo dhan adducaa haddaad doonto waxaa tirahdaa cibaada ka dhig cibaadadoo dhan ba jamiica anwaacihaa ama maadaama lafdhabarta cibaadadu ay ducada tahay kama fii xadiidi nucman bashir fi jaamic tirmidi wagayrihi adducaa huwa alcibaada ku fasir khayr wey kaalxaju carafa oo kale intaasuu nabiga ula dagaalamayay kufaaru quraysh wax kalena meesha ma yaalin waxay ku gaaloobeenna wuxuu ahaa muxuu ahaa ku cadamu tawxiidi bay ku gaaloobeen alishraaq bay ku gaaloobeen kumaysan gaaloobin rabbi inay inkireen kumaysan gaaloobin oo lagulama dagaalamin inay rabbi cibaado u diideen ee waxaa lagula dagaalamaya ku gaaloobeen mushrikiinna rabbi ugu magacaaba nabigu nabiguna seefta oga aslay birta looga aslay in rabbi cibaadadiisi ay cid kaleo makhluuqada la wadaajiyeen wa yakuuna u ahaada addabxu gowrucu kulluhu dhammaantii meeluu ku yimaadaba lilah ducada qaybaheeda iyo dabxiga qaybihiisa usuulu salaatan kusoo mar halkaa loogu laabtay iyo wadabxu kulluhu lilaahi rabbi اlcaalamiin wanadru sharadku sharadkuna kulluhu dhammaantii lilah islaantii dhali weyda inay intay qabri tagto ay lafa kusoo xidho ama calac gudan iyo kusoo xidho iyo mare iyo don kusoo xidho oo tiraada sheekh hebelow haddaad hayhay gabadhi bila wax barakaysan ka keento ama aniga baa labtirkayga iskama samrini aad sanadka maanta aad meeshaa warasa ka timaado shard waxaad igu leedahay inaan intaasoo neef kuu gowraco intaas oo Eh, maa bun inaan kuu qabto intaasoo arday inaan wax siiyo sharadka allah iskale nadar somaali waxay shar u taqaane geedaha ka soo lalaadi ayib xoolaha fakan shehebelow haddaad soo celiso xoolahaas shantaa neef mid hadda laban ku gowracahaya ah, agaskaadi iyo xuskaadi waan ku iloobay anaa anaa kibrey ahay anaa kibray laakiin waa ku iloobay sanadkan maanta haddaad badbaadiso xuskaadi inaan waxdara dhiga igu ogow hawlihii soomaliya waad garanaysaa macruuf bay iska ahay taas waa shirk wixii kufarosh lagu galay wey waxay nabi maxamed carab ku gaalaysiiyey ee kula dagaalamay dhiiggooda ku banaystay iyo cirdigoodiba uu ku kaasa walistigaahatu kaalmaysiga iyo gargaarsuguna kulluhaa dhammaanteed billaahi inay ahaato yaa la kaalmaysan allah la kaalmaysan yaa la gargaarsan allah taa kula yaa laga sugi ilaahay ida stacanta fastacin billah ixras calaa maa yanfacuka wastacin biاllah walaa tacjaz xadidki fi xisaan muslim waa garanaysa ilahay waa in la kaalmay lanna alisticaanata wاlistiqaatata wاlisticaadata waa min baabin waaxid ayib wa jamiicu anwaaci اlcibaadaati cibaadaadka anwaacdooda dhammaantood kulluhaa dhammaantood lilahi in ahaato wey nabi muxuu u dagaalamay warkuu cad yahay hadafku uu nabigu u yidhi bucutu bisayfi bayna yaday saaca bucitu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allaha waxdahu laa shariika lah wa jucila risqii taxta dili rumxi wa jucila adullu wاsagaaru calى man khaalafa amrii waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum calى khilaafin fi jumlati اlakhiira sixadeeda waman tashabaha inta hore laakiin waa culus tahay nebigu seefta yay ku socotaa asayf hada calى اlmushrikiin awala maxay mushrikiin ku yihiin oo nabiga oo la dagaalamay liyakuuna adducaau kulluhu lilahi rabbi اlcaalamiin wtakuna alistiqaaha wاlisticaana wاldabx wa jamiicu anwaaci اlcibaadati lilahi rabbi اlcaalamiin ayib intaasaa nimankaa lagu galay waana waxa inagu soomaali ama caalamkaba maanta ka yaalla weeye bulshooyinka muslimiinta maanta duniyada ku nool in shirkiga nabi maxamed uu kula dagaalamay mushrikiin alcarab ay ka badbaadaan waa naadir wey naadir weeye inay ka badbaadaan bulshooyinka duniyada maanta ku nool oo wa carafta weliba aad aqoonsatood garatay bul sheekhu taxaqaqteeda u dambaysa kugu cadfan tahay anna iqraarahum carab qiraalkay qireen ay ogolaadeen bitawxiidi rububiyati rabbinimada rabbi ay ogolaadeen lam yudkhilhum iqraarkaa muusan soo gelinin fi lislaam inaad tirahdo ilaahay waa rabb اlcaalamiin khaaliqu الsamaawaati walardi wamaa baynahuna mudabiruhuna wاlmutasarifu fiihina aad tirahdo muslim kuma tihid weli maadan islaamin nagnag bilaasha wey meeshii laiskugu yimid maadan gaadhin bimacnaa maxamed naqaashaan ka hadlayna waa tawxiid rububiya laakiin meeshii kala baxahayd ma ahaw qul liman ilardu soo akri suurat suurat waxaad akridaa suurat lmu'minuun aakhirkeeda dambe dareeri oo suuraةnamal dareeri qur-aanko dhan baa ka warramaya ayagoo lilaahi ku haya faanaa tusxaruun afalaa tattaquun afalaa tadakaruun socon weyse kaa marka laguma islaamee bashariyadoo dhan baa ogol fircoon baa ogol oo ibliis baa ogol ilahay rabbinimadiisa qaala rabbi bima aqwaytanii la aqcudana lahum siraatka almustaqiim uma laaatiyanahm qaala rabbi faandirnii in nafta laga qaban karo ogyahay saa loo kala tuuri karo la dayn karo ogyahay markuu baryootam haya rabbi faandirnii ilaa yowma yubcauun qaala inaka min almundariin taas ibliis baan ku islaamin aduguna ku islaami maysid idan islaamku waxaa weeyaan waa tawxiid اlcibaada loo soo dogo nebi maxamed ba looma soo dirin inuu ummadda baro tawxiid rububiya bidaliil walaqad بعثنا في كل ummati rasuula an icbud اllaha wاjtanib الطaaquut an ictarifu اllah lama dhig an aqiru tawxiid الrububiya lama odhan an icbud اllaha wاjtanib الطaaquut nafyi ihbaat baa ku jira wاjtanib الطaaquut waxa wey laa ilaha wey an icbud llahna waxa wey ila اllah wey qur-aanka saasuu ushaqay sidiisuba saasuu ku socdaa qur-aanka wixiisu waxaa weeye nafyi waa ihbaat bacda nafyin saabiq liannahu ablaqu fi lihbaat liana ihbaata bacda الnafyi اlmutaqadimi ablagu في البلاغة min anafyi bidun min alihbaati biduuni nafy haddaan dhaho hebel waa zayd haddaan dhaho zayd waa rajul ama aan dhaho ninka la yihahda cabdullahi he waa sakiy aan dhaho maxaan keliyan ogolaaday cabdullahi inuu deeqsiya laakiin haddaan dhaho laa sakiya ilaa cabdullah aan idhaahdo labada erey kii awood badan haddaan dhaho cabdullahi sakiyun wey cabdullaahi waxaan u sugay inuu deeqsi yahay laakinii lam anfi ashirka fiihi in deeqsinimada lala wadaagi kara maanan diidin ogo had cabdullahi baa deeqsi oo xasan waa deeqsi oo jaamic baa deeqsi oo geedi baa soo boodi oo heblayaa soo boodi deeqsiin baa wadan nahay jaantaa furan wey hawshu laakiin markaan isticmaalo ihbaat bacda nafyin mutaqadimin waa ablaqu fi اlxasri wاlqasri wa cadami اlmushaaraka wa nafyi اlmushaaraka oon dhaho laa sakhiya deeqsi ma jiro e ma sidiisaba ilaa cabdullaahi baan idhi deeqsiaan cabdullahi maba jiro haddaan waa kulligeedba waan diidayba idan saasuu qur-aanku yaqaanaa ayib man ykf faman yakfur bالطaaguuti wa yu'min biاllah wey faman yakfur bالطaaguuti waa nafyigii laa ilaha wey wayu'min billaahina waa maxay ila allahda wey waqadaa rabuka anlaa tacbuduu anlaa tacbuduu waxaa weyaan laa ilaaha iyay ku fadhidaa ilaa iyaahuna ila allahday ku fadhidaa qur-aanku saasuu ku socodsiisuba in alxukmu ila lilah amara anlaa tacbuduu ilaa iyah qur-aanku waaba saas ma arkaysa isbaat iska socdoon nafyi wadanin leannu waa meel furfuran wey qur-aanku waa xidhxidhahaya ag ag taqriirkiisaasaa ku socdaba idan sheekhu wuxuu rabaa inuu kuu sheego marka tawxiid rububiya islaan laguma soo galayyan